alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmusdafawiya darsigeenanina waa darsigii shanaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska qaala almusanifu raximah llahu tacaala xadaana axmed bnu maniica albaqawi qaala xadaana yaxya ibn zakariya ibn abi zaa'ida qaala xadaana abi wa zakariya ibn abi عن can muscab شيبة عن can safiyata binti shayba can caaisha anaha caaisha waxay tidhi kharaja rasuulu llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay daata khadaatin subax subaxyada ka miduu nagu soo baxay walxaal calayhi dushiisuna mirdun yacni markaa go uu saaran yahay go-aasoo min shacrin tima ka ahaaday dhogor ka samaysan oo aswada madow yacni dhogor madow go' ka samaysan ama buste ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu huwanaa yani mirdigu waa kisaa caaisha marka waxay leedahay daata khadatin buu nagu soo baxay ereygaa daata culimadu waxay yidhahdaan waa muqxam oo waxaa loo jeedaa mudaafkun baa loo jeedaa yani khadatin leyla daata yowmin yoomka iyo leylada iyo baa loo jeeda walxaal calayhi nebiga dushiisana u ahaaday mirdun yani markaa buuste ama go' min shacrin yani markaa timo ka samaysan dhogor ka samaysan oo aswada shacrigaasoo aswada madow aswadun haddii la yidhahdana mirdigaa laga sifaynaya xadiisku waa xadiis saxiixa oo waxaa soo saaray imaamu muslim baa fii saxiixihii ku soo saaray abu daa'uud iyo imaamu axmed iyo qayrkoodna way warinayaan qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana yusuf ibnu ciisa qala xadaana wakiic bnu jaraax xadaana yunus ibn abi isxaaq asabiici can abihi abi isxaaq asabiici can shacbiyi wa caamir ibni sharaxiil ashacbi can curwata ibn lmuqiira ibni shucbata can abiihi curwa ibni muqiira wuxuu ka warinaya abiihi aabbihi oo muqiira ibni shucba ah radia allaahu canhu ilaahay ka raali noqday annahu qaala inuu yidhi ana nebiya sala allahu caleyh wasalam nebigu labisa wuxuu xidhay nebigu jubbatan jubbad jaakeed buu xidhay ruumiyatan oo ruum loo nisbeeyo oo dhulkaa ruum lagu soo sameeyey dayiqata alkumayni gacmaheedu ay ciriiri yihiin kumka waataynu soo tilmaanayoo meeshaa jaakeedka gacanta laga geliyo ama khamiiska laga geliyo ayaa kum la yidhaahdaa marka gacanteedu ay ciriiri tahay ayuu gashaday nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ismana diidayaanoo riwaayaadka qaarkood baa waxay odhanayaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu xidhay jubatan shaamiyatan jaakeed shaam markaa lagu soo sameeyey shaamna markaa waxaa haystay reer ruum baa haystay marka way iswaafaqsan yihiin wakhti uu nebigu sala allahu calayh wasalam safar iyo socdaal uu ku jiray ayuu jaakeedka u xidhay muqiira ibnu shucba la socdo wuxuu damcay inuu nebiga weysadii ugu shushubo kadibna maadaama gacmihii ay ciriiri yihiin gacmihiibaa usoo gadaal ugu noqon waayey nebiga sal alla aleh wasalam markaasuu hoos ka bixiyey rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska marka riwaayada macruufka waxa weeye kuntu maca anabiyi sala allahu caleyh wasalam daata leylatin fii safarin wa calayhi jubbatun min suufin falam yastadic an yukhrija diraacayhi minha xataa akhrajahumaa min asfali اljubba ilaa jubbada xaggeeda hoose uu ka bixiyey xadiiska markaa bukhaari iyo muslim baa warinaya sidoo kalena lixda kalena marka way warinayaan yacnii afarta kale sunantuna way warinayaan labadan xadiis yacni axaadiistan markaynu isku soo duuduubno waxaynu ka faa'iidaysanaynaa libaaskii iyo dharkii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi jubbad xidhay go' xidhay bustuu haddii ilahay ku khamiis buu gashaday dhammaan waxa weeye waa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh xagga lebiska iyo huga marka la eego qaabkii nebi moxamed uu u lebisanayey iyo maryaha noocyadii uu ka xidhanayey ee curfigiisa iyo wakhtigaa jiray qaala alimaamu raximah allahu wuxuu yidhi baabu maa jaءa fii cayshi rasuuli اllaahi sala allahu calayh wixii ku yimi noloshii nebi moxamed baabkani waa mukarar oo dabcadaha qaarkood baa soo horraysiiyey laba xadiis oo keliya hadda ku jira laakiin baabka konton iyo labaad buu inoogu iman doona asagoo axaadiistu intaa ay ka badan tahay marka baabkaa laba goor buu soo celiyey qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa qutayba ibnu saciid aburaja albaqlaani xadaanaa xamaad ibnu sayd ibnu dirham can ayuub ibni abi tamiimata asakhtiyaani can muxamed ibnu siriin muxamed ibnu siriin waxaa laga wariyey qaal wuxuu yidhi kunnaa waxaanu hayn cinda abi hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayre agtiisaanu joognay walxaal calayhi abu hurayre dushiisa ay ahayd sawbaani laba maro oo mumashaqaani yacni markaa dhooqo la mariyey mumashaqaani maxaa loo jeedaa waa masbuuqun bilmashqi adiinu alaxmar dharka markay samaynayaan sibaaq iyo rinji waxay uga dhigi jireen noocyo kala duwan ama sacfaraan ha ahaado ama bakhaan ha ahaado ama dhooqada yacni nooc cagaaran oo kuwan guryaha yacni bulkeetiga ama jaajuurka laga sameeyo nooca guduudka ah oo kale baa la dhexgelin jiray kadibna waa laga dhaqi jiray si markaa guduudkii lafta uu ugaga haro taasoo kale markii cudbigay dhexgelin jireen wa calayhi walxaal calayhi dushiisa ay ahaatay sawbaani laba maro oo mumashaqaani yacni markaa dhooqo laga dhexgeliyo rinjigoodu yani markaa dhooqo u yahay mashqiga waxaa la yidhaahdaa addiin اlaxmar dhoobada guduudan ayaa la yidhahdaa addiin اlaxmar oo min kitaanin yani markaa suuf ka ahaaday labadaa maroo min kitaanin suuf ka ahaaday fatamakhada wuu ku xaaka tuftay fii axadihimaa midood buu abu hurayra labadii go midna u guntanaa midna uu garabka u saarnaa ayuu ku diifsaday oo markaa uu ku xaaka tufto faqaala abu hurayra wuxuu yidhi bakhin bakhin yatamakhadu abu hurayrata fi lkitaan bakhin bakhin waa kelima tuqaalu cinda atacajub markuu ruuxu yaabo annaga soomaali ahaan waxaynu idhahnaa waa la yaab waa la yaab baynu idhahnaa saa darteed buu abu hurayra isla yaabanyaho wuxuu yidhi yacnii layaab badanaa bay ka dhigan layaab badanaa yatamakhadu abu hurayra abu hurayra kuxaa ka tufanaya maanta min kitaanin cudbi yacnii wuxuu suuraynayaa nolosha uu soo maray noloshii uu soo maray laqad ra'aytunii waxaan is arkayaa aan isgaranayaa wa innii anigoo la akhiru dhacaya fii maa bayna mimbari rasuulillahi sal allau aleh wasalam mimbarka nebi maxamed inta u dhexaysa iyo wa xujrati caaisha radia allaahu canha waxaan ninkaygan maanta marada cudbiga iyo suufka xaakada yani iyo duufka iskaga tiraya anigoo ku dhaca oo ku suuxa caaisha gurigeeda iyo mimbarka nebiga inta u dhaxaysa maqshiyan xaalaan ahay mid la daboolay calaya dushayda fayajii'u waxaa imaanayay aljaa'i midka imaanaya fayadacu rijlahu lugtiisuu saarayo dejinaya calaa cunuqi luquntayda cajiib soo nin dhulka gaajo la jiifa oo xaalkiisa ilaahay uu og yahay ayaa ninka imaanaya wuxuu moodayaa ninkan suruucyo iyo jin inuu hayo markaasaa luqunta qofkii soo gala luqunta igaga istaagaya buu asna gaajuu la jiifa ayib fa yajiiu waxaa imaanaya buu yidhi aljaa'i midka imaanaya fayadacu markaasuu dejinayey rijlahu lugtiisa calaa cunuqii luquntayda dusheeduu saarayay yara wuxuu arkaya annabiya junuunan waali inay iigu sugan tahay ma la dhex maray ma jin baa derderay yacnii in waali iigu sugantahay buu u wuxuu leeyahay wamaa biya junuunun waalina iiguma sugnayn oo ma waalnayn wamaa huwa xaalku ma ahanin dhicitaankan aan dhacay ila aljuucu gaajo mooye wax kale lama dhacayn waxaan dhulka inaan dhulka aan ku dhaco sababta iigu sababta ahayd waxay ahayd yacni inaan gaajoonayo oo gaajo darteed baan la dhacayay dadkuna waxay moodayeen xanuun iyo jiro inaan la dhacayo wuxuu sifaynayaan noloshii saxaabadu ay soo mareen ridwaanullaahi calayhim abu hurayrana waad garanaysaano maanta axaadiista nebiga salawaatuullahi wasalaamu caleyh waa xaafidu saxaaba saxaabada ninkii ugu xifdiga badnaa ee axaadiista nebiga inoo soo guuriye wa xadiikan bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu tirmidina kitaabu zuhdi buu ku warinaya waana xadii saxiixa ah, mar haddii bukhaari buu ku sugan yahay lagu sheegay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa qutayba waa qutayba ibnu saciid aburaja albaqlaani shaykhu ljamaaca maa cadda bni maaja xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan adubaci can malik bni diinaar waa taabici qaal wuxuu idhi maa shabica rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi kama dhergin min khubsin qad weligii sabaayad kama dhergin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ama kimis kama dhergin ama jabaati kama dhergin ama hadda keekee yani waxaad tidhaahdaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kama dhergin walaa laxmin hilibna nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kama dhergin ilaa calaa dafafin inuu dad la cunayo munaasabad caam ah iyo ah, ah, ah, haddii ilaahay kuu runaya allabari iyo aroos iyo inuu yimaado mooyaane calaa dafifin waxaa weeye an yatanaawalahu maca annaas dadka inuu wax la cuno cunto gaaroo isaga gurigiisa inta looga sameeyey hilib iyo jabaati iyo kimis iyo waxyaabo noocaasa ama sabaayada oo rasuulku uu ku baahi baxay ma jirin laakiin marka martii u timaado markaasuu gacanta la gelin jiray ama ama munaasabad yani markaas qaale maaliki ibnu diinaar baa wuxuu yidhi waa taabiciga warinaye sa'altu rajulan nin baan min ahli lbaadiyati reer baadiyaha ka ah. ila luqada qur iyo sunnadu waxaa weeye waa lua alcarabiya luqa alcarabiya kusoo degay qur wuxuu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin marka ereyga ay garan waayaan sunnada ama kitaabka ku sugan acraabta iyo dadka reer baadiyaha ee adabka carabiga iyo luqada carabiga yaqaana bay ula noqonayeen qaala wuxuu waxaan weydiiyey sa'altu rajula nin baan weydiiyey min ahli lbaadiyati reer baadiyaha ka midaan weydiiyey ma dafafu dafafku muxuu yahay faqaala wuxuu yidhi an yatanaawala maca annaas waa dadka la jirkooda inuu wax la cuno ayaa la yidhahdaa isagoo aanu gooni u cunin xadiisku waa mursal oo saxaabigii nebiga ka warinaya meesha kuma jiro maalik ibnu diinaarna yani waa nin taabiciya yani weliba waa taabici saqiir ah. waa taabici yar wuxuuse inoogu iman doonaa xadiisku isagoo mutasala bisanadin saxiix raqamka buu inoogu iman doonaa insha allahu tacaala marka wuxuu soo celin doonaa imaamku baabun fii cayshi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam maa jaaa fii cayshi rasuuli lahi sal aleh wasalam baabka konton iyo labaad buuna ku keeni doonaa wa fiihi tiscatu axaadiis sagaal xadiisna yani waa ku sugan yahay albani wuxuu fii mukhtasar shamaa'il اlmuxamadiyi wuxuu ku yidhi alxadiisu mursalun صaxiix imaam axmed baa isna musnadkiisa ku warinaya mujalladka wa abu shaykh fii akhlaaqi nebiyi sal allah aleh wasalam dhammaantood way warinayaan xadiiskani wuxuu inoo suuraynayaa noloshii nebi moxamed iyo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ay ku noolaayeen iyo sida agtooda aanu adduunku qiimo uga lahayn ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa waxa ilaahay agtiisa yaalla iyo martiqaadkiisa qiimiga badan bay rajaynayeenoo iyaga adduunku agtooda qiimo kama lahayn wakhtigaas yacnii oo hadda laga joogo kun iyo afar boqol iyo soddon iyo dheeraad bay saxaabadii iyo jiilkii nebi maxamed uu barbaarinayay ceelka saafiga uu ka waraabinayay adduunyada saa uga saahideen maanta oo adduunyadii sii kharibantay oo fitan oo nebigu uu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayh wamaa baqiya min addunya ila alqaliilu min alqaliil adduunyadii kama hadhin ilaa wax yar oo wixii yaraa ka mida mooyaane markaasaa nebigu salawatu ullahi wasalam caleyh tusaalu adduunkan ku bixiyo wuxuu yidhi yacni alqadiir shuriba safuhu wa baqiya kadaruhu adduunyadu waxay la mid tahay ceel biyihiisii saafiga ahaa la cabbay oo dacdii iyo calowgii ay hadhay waxaan isku dilayno ee muxuu ahaa diinta looga baxayo ee qurbaha loogu yaacayo ee luqmatulceeshkae badaha loo jirayo da'yarteenni ay badaha ugu dhammaatay wuxuu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu alayhi waa ceel biyihiisii saafiga ahaa la cabbay oo calowgii iyo dacdii baan jiidaynaa taasaan isku dilayna bal nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi iqtarabat isaaca saacaddii qiyaamaha soo dhowaatay walaa yasdaadu annaasu min allahi ila bucda dadkuna ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka siyaadsan maayaan inay ka fogaadaan mooyaane walaa yasdaaduuna min addunya ilaa qurban adduunyadana dhowaansho inay ku dhowaanayaan oo wax walba iyada ka hormarinayaan mooyaane ma siyaadsanayaan buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii kufi rasuuli illahi sal dharkii laga soo baxay kabihiisii iyo khufkii nebigaa lagu tilmaamaya hadda wixii ku yimi khufka nebiga salawatullahi wasalaamu calayh wa fiihi xadiiaani laba xadiis baana baabkan ku keeni doona xadaanaa hanaadi bnu sari abu sariyi alkuufi qaala xadaanaa wakiic bnu jaraax ibnu maliix aru'aasi abu sufyaan can dalham ibnu saalixin waa daciif ninkan can xujayr bni cabdilaahi can ibni burayda cabdillahi bni burayda can abiihi aabbihi wuxuu ka warinayaa ana najaashiya najaashi boqorkii xabashida ahdaa wuxuu u hadiyeeyey linabiyi sala allah aleh wasalam nebiga wuxuu u soo hadiyeeyey khufayni aswadayni laba khuf oo madmadow buu u soo hadiyeeyey saadajayni yacni oo markaa madowgooda uu saafi yahay saadajayni ama saadijayni labadaba waa noole saadajayni madowgooda uu saafi yahay oo midab kale aanu ku dheehnayn masaajijka waxaa la yidhaahdaa waa allown اlkhaalis waa midabka khaaliska ah yacni markaa oo midab kale aanu ku dheehnayn madowgooda saafi ah falabisahumaa wuu xidhay nebigu labadii qof buu xidhoo labistay uma tawada'a wuu weyse qaatay wa masaxa calayhimaa dushoodana wuu masaxay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh labadii qof buu dusha ka masaxay xadiiska waa xasan sanadkiisana dacfibaaxadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jiro dalham ibnu saalix ninka la yidhaahdo ayaa warinaya alimaamu tirmidina fi ladab buu ku soo saaray ibn maaja fi dahaara imam axmedna fii musnadihi yani mujaladka shanaad abushaykhna fii akhlaaqi nebiy sal alla aleh wasalam waxaase xoojinaya yani haddii ilaahay ku runa riwaayaad kale xoojinayo shawaahid kale waxasanahu sheekh albani wuxuu ku taxsiiniyey sunan ibni maaja sidoo kale xasanahu alalbaaniyu yani wuxuu ku taxsiiniyey isagana saxiixu sunani abi daa'uud raqamka wuxuu kaloo ku taxsiiniyey mukhtasaru shamaa'il raqamka waxaa marka la tilmaamayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi hadiyadda inuu qaadanayay najaashi waxaa la odhanayay boqor kasta oo xabashida xukumaa najaashi la odhanayay nin kastoo masaarida xukumana fircoon baa la odhanayay nin kastooo haddii ilaahay kuu run yahay kuwan reer ruum yani markaa xukumana yanii qaysar baa la odhanayey nin kasta oo ilaahay kuu run yahay reer faris xukumana kisra iyo qaysar marka magac yani haddii ilaahay kuu run yahay shakhsiga ku kooban maahayne wuxuu ahaa magac wadiifada iyo shaqada ah wadiifada iyo shaqada ah qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutayba ibnu saciidin qaala xadaana yaxya ibnu zakariya ibni abi zaa'ida can ilxasan ibni cayaashin xasan ibni cayaash waxaa laga wariyey can abi isxaaqin abi isxaaq asabiici camr ibni cabdillaahi alhamadani asabiici can الshacbiyi caamir ibni sharaxiil ashacbi qaala wuxuu yidhi qaala almuqiira ibnu shucba muqiira ibnu shucba wuxuu yidhi ahdaa dixyatu dixya ibnu khaliifa alkelbi ninkii la odhan jiray inuu nini jibriil baa isku soo mateli jiray oo isu soo ekaysiin jiray baa nebiga u soo hadiyeeyey khufayni laba khuf uu soo hadiyeeyey fa labisahumaa nebigu waa labisto labadii qof uu gashaday wa qaala israa'iil israa'iil ibnu yuunas baa wuxuu yidhi can jaabirin jaabirkani marka jaabir ibnu cabdilaahi haw qaadanine waa jaabir aljucfi ninkii la odhan waa nin daciifa oo raafidiya waana ninka xadiiska riwaayada lagu daciifinayo can jaabir aljucfi can caamir caamirna waa yani waa caamir ibnu sharaaxiil ashacbi marna shacbi baa lagu odhanayaa marna magaciisa laguu sheegay wa jubbatan jaakeedna wuu u soo hadiyey nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh falabisahumaa labadii qof buu nebigu labistoo xidhay xataa takharaqa ilaa ay googo'een ilaa intay ka duugoobeen ay ka dildilaaceen wuu xidhay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yadri nebiyu sala allah caleh wasalam nebigu ma ogeyn adakiyun huma am laa yacnii labadan khufayn neef la gowracay haragood miyaa laga sameeyey mise lagama samaynin adakiyun waxaa loo jeedaa ey madbuuxun tadkiyatun sharciya am laa yacnii mid la gowracay oo gowrac sharciya la gowracay miyaa khufkan haragiisii laga sameeyey mise lagama samaynin yacnii nebigu ma ogeyn intan dambe waa daciifo jaabir aljucfi baa ku jira laakiin ahdaa dixyatu lilnabiyi sal alla aleh wasalam falabisahuma shadrigaa hore yani markaa waa saxiix waxaa werinaya yani wuxuu ku warinaya kitaabu libaas kun toddoba abu shaykhna fii akhlaaqi nebiy sal alla aleh wasalam boqol iyo shan sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay mukhtasarka shamaa'ilka raqamka kuntan iyo sagaal qaala abu ciisa wuxuu yidhi waa abu isxaaqin abu isxaaq hada huwa abu isxaaq ashaybaani wasmuhu sulaymaan abu isxaaq asabiici oo aynu soo barannay maaha abu isxaaq wey waxa weeye waa yacnii abu isxaaq kale magiciisana waxaa la yidhaahdaa abu isxaaq ashaybaani ayaa la yidhahda labadaa ninbuu marka inoo kala tilmaamaya hore in badan waxaa sanadka inoogu soo noqnoqonaya abu isxaaq waana abu isxaaq asabiici camar ibnu cabdilaahi alhamadani asabiici kan abu isxaaqan kale shaybaani magaciisa waxaa la yidhahda sulaymaan ibni abi sulaymaan waana nin siqa ah qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii nacli rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi nebi maxamed kabihiisii khufaynkii waynu soo baran kabihiisu noocee ahaay fiihi axada cashara xadiisan waxaa ku sugan oo baabkan uu ku soo aroorin doonaa koob iyo toban xadiis xadaanaa muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaanaa abu daawuud adayaalasi xadaanaa hamaam ibnu yaxya alcawdi can qataadata bni dicaamata asaduusi qaale wuxuu yihi qultu lianas ibni maalikin baa waxaan ku idhi kayfa kaana sidee bay ahaayeen naclu rasuulillaahi sal allah aleh wasalam nebi maxamed kabihiisii sidee bay ahaayeen qaala wuxuu idhi lahumaa waxaa u sugnaaday qibaalaani laba yeelan baa u sugnaaday laba suun yacnii meesha farta iyoiyo suulka la gelinayo ee lugta laba yeelan bay lahaayeen ama laba suun lahaayeen ama laba indhal bay lahaayeen ama laba indhalaqaad bay lahaayeen cala lahjaat alluqaat asoomaaliyiin hadba kii aad taqaanaba intaas markaynu yanii ka gudubno waxaynu noo suuraynayaa saxaabigu curfigii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu aleyh wakhtigiisa qaabkii kabaha loo tolan jiray oo qaabkii kabaha loo tolan jiray waxa weeye kabta in loo sameeyo suulka meel iyo farta dhexdooda haddii rasuulka iyo farta ku xigta dhexdooda suun la geliyo in loo sameeyo ama laba suunoo laysku lamaaniyey loo sameeyo qaabkan dambe ee suulkii in meel la geliyo faraha kalena meel la geliyo curfigoodii ma jirinoo wax gadaal ka bilaabmay bay ahaayeen wax gadaal ka bilaabmay bay ahaayeen kayfa kaana sidee buu ahaa naclu rasuulilahi sal alla alih wasalam wuxuu idhi lahumaa waxaa u sugnaaday khibaalaani laba yeelan ama laba yeelmo ama laba suun ama laba indhal qaad ama laba indhal ayaa u sugnaaday bukhaari fii saxiixii isagu kitaabu libaas wuxuu u baabaystaa baabu qibaalaani fii naclin waman ra'aa qibaalan waaxidan waasica wuxuu baabu yahay ruuxii arkay kabta laba yeelan ama laba suun in loo sameeyo meesha farta iyo suulka dhexdooda ama hal suun keliya lagu daayo inay waasac tahay labaduba ay bannaan tahay ayuu markaa u soo dariishaday waana masalo curfiga ku tacalluqdo kabaha iyo labiska iyo dharku waxay ku tacalluqaan curfiga iyo wakhtiga uu qofku uu nool yahay marka asalka shay bannaan weeye oo lagu banneeyey laakiin waxaa laguu diidi karaa oo sharcigu kuu diidi karaa qaab xidhashada aad u xidhanayso laakiin wax cibaado ku tacalluqa meh waa wax caado ku tacalluqa wixii caado ku tacalluqana waxa weeye aslu alashyaai alibaaxa maa lam yurid daliilu taxriim haddaan daliil xarimaya aanu soo aroorin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu quraybin moxamed ibnu cala shaykhu اljamaca xadaana wakiic ibnu jaraax ibni maliix aru'aasi abu sufyaan can sufyaan athawri can khaalid alxadaa khaalid ibni mihraan khaalid alxadaa ayaa loo yaqaan macnaha isagu kaboole maahayn kaboolayaashuu la fadhiisan jira nimankan kabaha tolaa wax ka sheeka macaan sooma soo ma taqaaneen nimankan kabaha tolaa dadka had goor xirfadda yaqaano ee gacanta ka shaqeeya waa dad sheeko badan oo furfuran muddadan yacni shaqada uu kuu qabanayo ama kuwa birta tuma ahaadeen ama kuwa kabaha tola ahaadeen muddadaa uu haddii ilaahay ku runya shaqada uu kuu qabanayo ayuu rabaa marka inuu ku qanciyo marka waa inuu halaasi uu ku saaraa ma aha dawaarwalayaasha dadka waxaa ugu been badan kuwa dawaarka tola ayaga in badanoo ka midi waa ka kadaabiin hadda soo noqo berri tag kan soo noqo suuro ma odhan karo qofka ruuxaa ma diyaarin karee wakhti kale igu soo noqo laakiin kabooluhu wuxuu isku dayayaa isagoo suunkii iyo kabtii kuu samaynaya hadduu xataa wakhtigii uu ka dib dhacay sheeko iyo halaasi iyo intuu ku qanciyo ayuu kabtii kuu soo tuuraya ayb khaalid alxadaaba marka kaboolihii kabtii baa ku dhigtay marka can cabdilaahi bni xaarisin can ibni cabaasin anahu qaala cabdulahi bni cabaas wuxuu yihi kaana linacli rasuuli lahi sal aleh wasalam qibalaani kaana waxaa u ahaaday linacli rasuuli lahi sal aleh wasalam nebi maxamed kabihiisa waxaa u ahaaday qibaalaani laba suun ama laba yeelan ama laba indhal ama laba indhalqaad ayaa u sugnaaday kuwaasoo masniyun la laalaabay ama laysku labeeyey labada macnoba waa noqota masniyun waxaa nusqooyinka qaarkood iyaguna ay ku dabdiyeen yacnii muanan yani la labeeyey tasniyaduna waxa weeye waxaa weye huwa jaclu shay isnayni labadii yani halkii shay baa marka waxaa laga yeelay laba shay waxaana loo jeedaa waa suunka kabta yani markaa qaybteeda hore ku yaala xadiisku waa xadiis saxiixa ah oo yani haddii la ku ron yahay ibnu maaja baa la wadaagaya ibnu sacadna fi dabaqaat buu ku warinayaa ibnu xajarna waa quweeyey fatxulbaariga mujalladka tobnaad aqraqamka xadaana axmed ibnu maniic albaqawi wayacquub ibnu ibraahim yacquub ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibn cawf azuhri xadaana abu axmed azubayri abu axmed azubayri waa muxamed ibnu cabdilaahi bnu subayr ibnu camar ibnu dirham alasadi kunyada uu ku caanbaxay waa abu axmed azubayri xadaanaa ciisa ibnu dahmaan ciisa ibnu dahmaan aljushami abu bakr albasri saduuqun qaala wuxuu yidhi ahraja ilayna anas ibnu maliki naclayni jardaawayni lahumaa qibaalaani akhraja wuxuu noo soo bixiyey ilaynaa xaggayaga wuxuu u soo bixiyey anas ibnu maalikin anas ibnu maalik waa khaadimkii nebi moxamed sal alla aleh wasalam naclayni laba kabood buu noo soo saaray jardaaweyni oo mudhuxsan oo aan dhogor lahayn jardaaweyni yacnii laa shacra calayhima waa laba kabood oo mudhuxsanoo aan dhogor lahayn ayuu noo soo saaray lahumaa waxaa u sugnaaday labada kabood khibaalaani laba suun ama laba yeelan bay lahaayeen qaala wuxuu yidhi faxadaanii haabit haabit ibnu aslam albunaani baa wuxuu ii sheegay bacdu intaa ka gadaal can anasin wuxuu iiga sheegay annahumaa labadoodaasi kaanataa waxay ahaayeen naclayi nebiyi sala allahu caleyh wasalam kabihi nebi moxamed bay ahaayeen wuxuu leeyahay gadaal baa anas yacni haabit ibnu aslam albunaani oo ardayga anasa ayaa wuxuu ii sheegay labadii kabood ee anas ibnu maalik maalintii uu inoo soo saarayay ma garanaysa maya labadii kabood ee nebi maxamed bay ahaayeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh aasaarta marka nebi maxamed waa la xifdiyey kabihiisii maryihii uu xidhanayay timihiisii baa xataa la haystay oo markaa umusalama yani qofka xanuunsan iyo qofka jiran iyo markaa intay bahal yaroo jultu la yidhaahdo weyse u bada leeg intay ugu dhex ayay markaa cabsiinaysa laakiin maanta haddee qof kale aasaartiisa timihiisa maxayn ku falaynaa qofka kale waxaa laga leeyahay adiga timahaagana cid wax ku falmayso dhididkaagana wax ku falmayso dhididka nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi barafuun iyo cadar bay dumarku ay ka dhiganayeen ayb caadi maahayn marka nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh marka wuxuu yidhi mar dambu wuxuu ii sheegay labadan kabood ee anas ibnu maalig inoo soo saarayay ma garanaysay maya kabihii nebi maxamed bay ahaayeen waa axiix xadiisku bukhaari baa fii saxiixii ku warinay fi lkhumus yacni min saxiixii mujalladka lixaad saddex kun boqol iyo toddoba ayuu ku warinaya xadaanaa isxaaq ibnu muusa alansaariyu alkawsaj qaala xadaanaa macni ibnu ciisa macni ibnu ciisa waa asbatu nnaasi can maalik maalik dadka wax ka wariya waa ninka loogu kalsoonida badan yahay qaala wuxuu yidhi xadaanaa maalik ibna anas alasbuxi alximyari cafwan alasbuxi qaala wuxuu yidhi xadaanaa saciid ibni abi saciid almaqburi can cubayd ibni jurayj annahu qaala wuxuu yidhi libni cumara cubayd ibni jurayj baa wuxuu ku yidhi ibni cumar ra'aytuka waxaan ku arkay talbasu inaad lebisanayso aad xidhanayso annicaala asibtiya kabaha aan dhogorta lahayn asibtiya waxa weeye allatii laa shacra calayha kabaha aan dhogorta lahayn waa nisbatan lisibti bikasri siin waxaa loo jeedaa annicaal kabaha aan dhogorta lahayn adigoo xidhanayaan ku arkay saxaabada kalena waxay xidhanayaan kaba dhogor leh marka maxaa sababtu tahay qaala wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu rasuula allahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed baan arkay yalbasu isagoo xidhanaya annicaala kabaha allatii taasoo laysa fiiha shacrun aan dhogor lahayn kabaha aan dhogorta lahayn nebi oo xidhanayaan arkay asagaana ku dayanaya oo wayatawada'u uu ku weyse qaadanaya fiiha ay fi nicaali kabaha dhexdooda ku weyse qaadanaya fa ana uxibu aniguna waxaan jecelahay marba haddaan nebi maxamed ku arkay sal allah aleh wasalam an albasaha inaan xidho oo nebi maxamed aan ku daydo cabdulaahi bni cumarna waxaa lagu yaqaanay aliqtidaau birasuuli illahi sal alla aleh wasalam waa shakhsiga nebi maxamed ugu dayashada badnaa xataa arimaha caadiga ah haddii la yidhahdo nebi maxamed isagoo safar uu maalin geedkaa ku leexaday wuu ku leexan jiray si uu nebiga ugaga daydo marka kabahan aan dhogorta lahayne aan xidhanahay aad u jeedaan waxaan kaga dayanayaa buu yidhi nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi haddee nebi maxamed in lagu daydana waa madlab sharciga oo ilaahay subxaana wa tacaala u nafaray walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebi maxamed waxaa idinku sugan kudayasho wanaagsan baa idinku sugan waa nasiib daro in carruurteennu abtirsiyada nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo siirada nebi maxamedna aanay garanayn bay-aadku sida mujtamacu marba marka ka dambaysa uu u sii fasahaadayo yacnii nimankan gaalada ee banooniga ciyaara ee maqaarka eryayana nin walba magiciisi iyo hooyadii iyo eedadii iyo habaryartii iyo lacagta la siistay iyo naagtiisa ay korka ka sheegayaan bukhaari baa warinaya fii kitaabi libaas nasaai abu daauud iyo asxaabu sunan iyo imaam axmed iyo keyrkood baa warinaya waana xadiis saxiixa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuur qaala xadaanaa cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani can macmar bni raashidin can ibni abi dibin ibni abi dibin waa muxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu muqiira ibnu alxaaris ibni abi dibin alqurashi waa raggii imaamu shaafici yacnii uu qoomameeyey cilmigoodii iyo makaanadii ay lahaayeen ibni abi dibin iyo leys ibnu sacadi leys ibnu sacad iyo waa raggii imaamku uu yidhi yacnii inuu gaadhi lahaa cilmigoodii yacnii cilmigoodii iyo wakhtigoodii oo dhaafay oo inay isku taarikh nololeed aanay ahayn imaamu shaafici uu ka qowmeeyey can saalix mawla tawama saalix mawla tawama waa saduuq ayib ikhtilaad baa ku dhacay wakhtigiisii dambe can abi hurayrata abi hurayra wuxuu ka wariyey annahu qaala inuu yidhi kaana linacli rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qibaalaani waxaa kabihii maxamed u sugnaaday qibaalaani laba suun ama laba indhal bay lahaayeen kabaha nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama laba yeelmo ayay lahaayeen waana inoo soo hormaray xadiisku riwaayadkii hore ee inoo soo hormaray baa u marhaati kacaya xadiiskii anas ibni maalik xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana abu axmed azubayri abu axmed azubayri yani waa ninkii hadda aynu soo tacriifinayno waxaa la yidhaahaa moxamed ibnu cabdilaahi ibnu subayr ibn cumar ibnu dirham alasadi mowlaahum abu axmed azubayri alkuufi iqatun sabti ilaa anahu yuqdi fii xadiii hawri sufyaan hawri xadiiskiisu ku gafa qaala wuxuu yidhi can suddi yacnii waxaa laga wariyey ninka la yidhaahdo ismaaciil ibni cabdiraxmaan alkuufi waa saduuqun rumiya bitashayuc qaala wuxuu yidhi xadaanii man samica camr ibni xuraysin saxaabiga camar ibni xurays layidhah ciddii ka maqashay baa xadiiska ii tebisay yaquulu xaaluu leeyahy ra'aytu rasuula allahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay yusallii xaaluu tukanayo fii naclayni laba kabood oo makhsuufatayni la tolay yeelma ahoo la sameeyey makhsuufatayni yeelma ah ama la tolay oo la sameeyey nebi maxamed oo ku tukanaya ayaan arkay rasuulku marka kabaha in lagu tukan karo haddii ilaahay kuu roya nebiguna uu ku tukaday buu xadiisku uu tilmaamaya waxaana u markhaati kacaya kaana rasuulu ulahi sal alla aleh wasalam yakhsifu naclahu wa yukhiidu hawbahu xadiiska bukhaari fi ladabi almufrad uu ku tilmaamayo caysha mar nebi maxamed la weydiiyo la yidhi sidee buu ahaa waxay tidhi bashar dadka ka miduu ah. kabtiisu yeelan jiray maradiisuu tolan jiray ridiisuu aiga ridiisuu caanaha ka maalayey wax kibira iyo isla weyniga kuma jira nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh imaamu axmed baa isaguna fii musnadii ku warinaya mujalladka lixaad boqolixdaniyo kow waxaa kaloo sugan xadiis imaamu axmed iyo ibnu abu shaykh min dariiqin aakhar oo ku warinayo min dariiqi mudarif ibnu shakiir wuxuu leeyahy ahbaranii acraabiyun nin reer baadiya ii warramay qaala wuxuu yihi ra'aytu bisanadin saxiix nin reer baadiyaha ii warramo wuxuu waxaan arkay kabihii nebigiinnaan arkay iyagoo kaba tolan ah ayaan arkay buui qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macan ibnu ciisa alghazaas xadaanaa malik ibnu anas can abi zinaadin cabdilaahi bni dakwan alqurashi can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata radia allaahu canhu anahu qaala ana rasuula lahi sal alay wasalam qaala wuxuu ihi laa yamshiyanna axadukum midkiin yaanu ku soconin fii naclin waaxidatin hal kab keliya yaanu ku soconin liyancalhumaa labadii kabood ha wada gashado ow amase liyuxfihimaa labadii kabood ha wada siibo jamiican dhammaantood nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh midkiin yaanu kab keliya ku soconin ama labadii kabood ha wada gashado ama ha wada bixiyo waxaad odhan kartaa ama aad odhan lahayd hadii kabtu iga go'do see yeelaya soo ma kabtu labadii kabood midna iga go'do midna ay fiican tahay see yeelayaa nebigaa ka jawaabay xadiiska imaamu muslim fii saxiixii uu min xadiisi abi hurayra wuxuu leeyahay ida inqadaca shiscu falaa yamshi fi lukhraa xataa yuslixahaa wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi midkiin kabtiisa suunkeedu hadduu ka go'o yaanu midii kale ku soconin ilaa uu halkii uu hagaajisto kabtii ka go'da ilaa uu hagaajisto ayib waxaa loo diidayaa riwaayadan waxaa inoo iman doonta yacni markaa shayddaanka ayaa haddii ilaahay ku runeeyo kab ku socda ama shaydaanka yani gacan kaliya haddii ilaahay ku rony gacanta bidib wax ku cuna ama isaga kab keliya ku socda riwaayad noocaasa saa darteed marka lama ogola wax kasta oo gaalada iyo shaydaanka afcaashooda ah in la shabaho marka lama ogola xadiisku waa xadiis saxiixaynka ku sugan oo bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna fii saxiixi abu daa'uud tirmidi ibnu maaja imaamu malik fi lmuwada nasaa'i axmed iyo qayrkood baa warinaya min duruqin can abi hurayra qala xadaana isxaaq ibnu muusa alkowsaj qala xadaana macn ibnu ciisa alqasaas can malik bni anas imaami daar ilhijra can abi subayrin maxamed bni muslim ibni tadrus can jaabir bni cabdilaahi ana nabiya sal alla aleh wasalam nebigu naha wuxuu reebay an yaakula inuu cuno yacni arajula ayaa loo jeedaa ninku inuu ku cuno bishimaalihi bidixdiisa inuu wax ku cuno ayuu reebay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo amase yamshiya uu ku socdo fii naclin waaxidatin ama halkab keliya uu ku socdo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa reebay marka bidixda in wax lagu cuno wixii cunno ah ama daabitku waxa weeye wixii karaamo iyo takriima waxaa loo isticmaalaa midigtaa loo isticmaalaa wixii baabkaa ka soo horjeedana waxaa loo isticmaalaa bidixdaa loo isticmaala ayib xadiisku marka waa xadiis saxiixa yani markaa oo sugan imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinaya imaamu maalikna fi lmuwada abu daa'uud nasaa'i iyo imaamu axmed intuba way warinayaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciidin xaa yani taxwiila min sanad ila sanadi aakhar waxadaanaa isxaaq ibnu muusa qala xadaana macni ibnu ciisa alhazaas qaala xadaana malik ibnu anas can abi zinaadin cabdilahi bni dakwan alqurashi can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmis can abi hurayrata ana nabiya sala allahu aleh wasalam qaal xadiiska ladaa'ifu lisnaad haddaynu fiirinno waxaa ku jira taxwiilada iyo wareegga uu sameeyey marka hore yani sanadka koowaad xadaanaa qutayba can maalikin maalig wuxuu ku gaadhayaa waxaa u dhexeeya shiikhiisa oo qutaybo ah ladaa'if lisnaadna waxaa la yidhaahdaa sanadka noocaasa ah waa isnaad caaliya la yidhaahdaa ayb ladaa'ifta yani sanadka qaybtan labaadna isaga iyo maaliimaamu maalig waxaa u dhexeeya maxay wuxuu ku gaadhayaa yani laba kalaa u dhexeeya oo waxaa u dhexeeya isxaaq ibnu muusa xadaanaa macan xadaanaa maalik marka saddex buu ku gaadhaya kaasina muxuu noqonayaa waa naazil waa sanad dhaabacay ayuu noqonaya idaa tanacala axadukum midkiin markuu kaba gashanayo buu nebigu yidhi kabaha uu ilanayo kabihii uu xiranayo axadukum midkiin falyabda' bilyamiin midigta ha ku bilaabo waidaa nasaca markuu siibaya kabtii uu iska bixinayana falyabda bishimaali bidixda ha ku bilaabo oo bidixda ha horsiibo midigtuna ha dambayso faltakun ilyumna midigtu ha ahaato awalahumaa yacnii midigta iyo bidixda midooda ugu horaysa ee tuncalu loo kabagelinayo awalahumaa waxaan ka dhigaynaa maxay waa khabarkii kaana ayb faltakun ahaato awalahumaa labada lugood midooda ugu horaysa ee tuncalu loo kabagelinayo kabta midda loo xidhayo ha ahaato wa aakhirahumaa labada lugood midooda ugu dambaysee tunsacu la siibaye kabta laga bixinayo haddii kab la xihanayana midda ugu horaysa midigta ha noqoto midigta horaysii haddii layska bixinayana bidixdu ha horayso midigtu ha dambayso aadaabtaasaa nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayhin baray istaagii orod baaba lagu jiraaye haddee goormaaba midig iyo bidix la kala eegaha dodii soo gaadhaa nin waliba yani markaa hore uu ilanaya aadaabta iyo sunnadaasaa nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh inagu barbaarinaya sunnada nebi moxamed iyo dhaqanka nebi moxamed uu inoo sheegayana yaryaraysi male ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibakum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa maxamed amarkiisa khilaafaya in fitna ay asiibto ama fitna ay ku dhacdo ama cadaab xanuun kulul ay dhandhamiyaan xadiiska bukhaari muslim abu daawuud ibnu maaja tirmidi iyo qayrkood baa warinay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu muusa waa muxamed ibnu musana abu muusa albasri qaala xadaana muxamed ibnu jacfar waa qundur shucbaa hooyadii qabay muddo badanna arday u ah qaala wuxuu yidhi xadaanaa shucbatu shucba ibn xajaaj alcataki xadaana alashcas ibni abi shacsaa can abiihi abi shacsaa wuxuu ka wariyey can masruuq bn اljdac can caaisha annaha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuxibu mid jecel atayamuna midigaysiguu jeclaa nebigu sal alla aleh wasalam mastadaaca intuu awoodee karo nebigu wuxuu jeclaa midigaysiga fii tarajulihi shanlaysigiisa markuu shanlaysanayo markuu feedhanayo dhanka midig buu ka bilaabi jiray wa fii tanaculihi kabagashadkiisa markuu kabaha ilanayo ama kabaha xiranayana wuxuu ka bilaabi jiray midigtiisuu ka bilaabi jiray nebiga wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisana dhanka midig buu ka bilaabi jiray wa duhuurihi yacnii da'da haddii la godo markaa noogama baahna ficil inaan u qadarno laakiin haddii da'da la fadxiyo oo wadahuurihi la yidhaahdo waxay nooga baahan tahay ficil inaan u qadarno wa fi isticmaali dahuurihi dahaaradiisa markuu yacnii biyaha uu isticmaalayana midigtuu ka bilaabi jiray waataynu soo marnay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yuxibu atayamuna fi tanaculihi wa fi tarajulihi wa fii duhuurihi wa fii shanihi kullihi xaaladiisoo dhan riwaayadanna waxay leedahay ma stadaaca intuu awoodo nabigu midigtu ka bilaabi jira waxaa sugan xadiis ibnu maajah iyo dabaraani ay warinayaan fii saxiixi jaamic asaqiir ku sugan baa nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh liya'kul axadukum biyamiinih midkiin markuu wax cunayo midigta ku cuno waliyashrab biyamiinihi markuu wax cabbayana bidixda yaanu sharaabkii ku cabina midigta ha ku cabo uu nabigu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayh markuu wax qaadanayo shay lagu dhibayana walya'hud biyamiinihi midigtiisa ha ku qaato shay baa laguu soo dhibay bidixda ha la laacin ayib wuxuu nabigu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayh fa ina ashaydaana yaakulu bishimaali wayashrabu bishimaalihi shaydaanka midigta yani bidixda wax ku cuna bidixdana wax ku cabba uu nabigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh wayucdii bishimaalihi bidixduu wax ku bixiyaa waya'hudu bishimaalihi bidixdiisana waxbuu ku qaataa xadiikaasi waa xadiis sugan saxiix jaamic saqiir raqamka ah qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu marsuuq maxamed ibnu marsuuq waa muxamed ibnu muxamed ibnu marsuuq albahili albasri waa saduuqun lahu awhaam xadaanaa cabdiraxmaan ibnu qays ninkan cabdiraxmaan ibnu qays ee xadiiska ku jira yanii waa matruuk lxadiid waa nin daciifa dacfigiisa laysku waafaqsan yahay matruuk marka la leeyahayna waa nin dacfigiisa culimmadu ay isku waafaqsan yihiin bal abu zurcat araasi iyo waxay yidhaheen waa kadaab abu mucaawiya qaala xadaanaa hishaam waa hishaam ibnu curwa can muxamed ibnu siriin can abi hurayrata radia allahu canhu annahu qaal kaana linacli rasuuli illahi sal alla aleh wasalam kabihii nebi moxamed waxaa u sugnaaday qibaalaani laba suun ama laba yeelmo ama laba indhal ama laba indhalaqaad baa u sugnaaday wa abi bakrin wa fii nacli abi bakrin abi bakr kabihiisana yacnii labadii suun baa u sugnaaday wa cumara wa fii nacli ayagana dhammaantooda labalaba suun baa u sugnaaday wa awalu man caqada caqdan ruuxii ugu horreeyey ee hal suun keliya samaystay wuxuu ahaa cusmaan radia allaahu canhu wa awalu man ruuxii ugu horreeyey caqada yacni markaa akhada samaystay qibaalan waaxidan hal suun keliya yacni ruuxii ugu horreeyey samaystay cusmaanu radia allaahu canhu cusmaan buu ahaa xadiiska marka qaybtaa hore kaana linacli rasuuli llahi sal allau aleh wasalam qibaalaani shawaahiddii iyo riwaayaadkii tirada badnaa ee aynu soo marnay baa u markhaati kacaya amaa qaybtan dambe cabdiraxmaan ibnu qays abuu mucaawiya ku jiro matruukulxadiia waana daciif qaybtan dambe khulaasadu waxay noqonaysaa baabka waxaa laynoogu soo gebagabeeyey kabihii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaabkii kabihii nebi moxamed ay ahaayeen ayaa laynoogu soo gebagabeeyey baabu maa jaءa fii dikri khaatami rasuuli اllahi sal اllau alيh wasalam fiihi amaaniyatu axaadiis wuxuu baabu yahay wixii ku yimi kaatunkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh faraatigii nebigu uu farta uu gashanayay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo wixii axaadiisa ee ku soo arooray waxaynu soo marnay khaatam ah calaamo iyo maclam ka mida macaalimtii iyo astaantii nebinimada baabkani waa ka gedisan yaha baabuu soo celiyey maahe waa faraatigii ama fargashigii nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayh ayaa lagu tilmaamay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutaybata ibnu saciid wahayru waaxidin can cabdillaahi bni mawhabin can yunas ibni yasiid alayli can ibni shihaabin moxamed ibni muslim bni shihaab aلzuhri can anas ibni malikin annahu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa khaatamu nebiyi sala allahu aleh wasalam nebiga wuxuu ahaa min warqin ay min fidatin fiduu ka samaysnaa qalin buu ahaa nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh faraatigiisa ama fargashigiisu wa kaana fasuhu faskiisuna wuxuu ahaa xabashiyan yacnii fas markaa xabashi loo aaneeyeyo macnaha waxaa loo jeedaa fasku waa meeshan yare muxuu ahaa kore marka fuusha ku jirta ama macdanta ku jirta baa dhagax xabashida laga keenay yani markaa lagu samaynayo la gelinaya wa kaana fasuhu faskiisuna wuxuu aha ay xajaran xabashiyan baa culimada qaarkeed leeyihi ama kuul yani kuulaha xabashida laga keenay ayaa la gelinayay meesha yani faska ah ee kore la gelinayo waxaa inoo iman doonta riwaayad kaleo ka soo horjeedo yani leh kaana wuxuu ahaa khaatumkii nebigu salawatu ullahi wasalaamu aleyh min waraqin buu ahaa wa kaana fasuhu minhu faskuna yani fidadaasuunbuu ka ahaa bal markaasaynu iswaafajin doona alimaamu tirmidi baa warinaya xadiiska jaamiciisa wuxuu ku warinaya imaamu muslim baa isagana ku warinaya bukhaari fii saxiixi kitaabu libaas raqamka abu daawuud nasaa-i imaam axmed ibnu sacad fi dabaqaat iyo qeyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa qutaybata ibnu saciid abraja albaqlaani qaala xadaanaa abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can abi bishrin wa jacfar ibni iyaas ibni abi waxshiya ayaa loo yaqaanaa can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara ana nabiya sal alla aleh waslem nebigu itakada wuxuu samaystay khaataman min fidatin fargashi ama faraati qalina ayuu samaystay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa kaana wuxuu aha yakhtimu bihi midkii wax ku shaambadaysta ayuu ahaa yakhtimu bihi midkii wax ku shaambadeeya ku tiimbareeya moori buu ahaa moori uu wax ku shaambadeeyo ayuu faraatigu u ahaa walaa yalbasuhu mana aanu xidhan jirin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala abu ciisa wuxuu yidhi abu bishrin ismuhu waa jacfar ibni abi waxshiya jacfar ibnu iyaas ibn abi iyaas jacfar ibni abi waxshiya ayaa la yidhaahdaa xadiiska imaamu axmed baa fii musnadii ku mujalladka labaad lixdan iyo siddeed abu shaykhna fii akhlaaqi nebiy sal alla aleh wasalam buu ku warinaya min hayri hadihi siyaada siyaadadan marka inta hore ee a wuxuu samaystay faraati iyo fargashi qalin uu samaystay wuxuuna ku shaambadayn jiroo tiimbar u ahaa way sugan tahay laakiin lafdigan aan laa yalbasuhu maanu xidhan jirin isagu waa shaad oo waa daciif intaasi ma sugna kelmadda marka ku saabsan maanu xidhan jirin iyadu waa daciif sida ibnu kaiir raximah اllahu tacala wuxuu yidhahaa xadiiu hariib jidda albidaaya wاnihaaya mujaladka sheekh naasir wuxuu yidhaahdaa yani laa yalbasuhu fa inahu shaadun fii mukhtasar shamaa'il raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan abu axmed almarwasi qaala xadaana xafsun ibnu cumar ibni cubayd aanaafasi xadaana zuhayr ibnu mucaawiya abu khaysama can xumayd ibni abi xumayd adawiil can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana khaatamu nabiyi sal alla aleh wasalam min fida faraatigii nebi moxamed sal allahu aleh wasalam wuxuu ahaa fiduu ka samaysnaa iyo qalin fasuhu faskiisuna wuxuu ahaa minhu isagu ka mid ahaa marka riwaayadii hore waxa la leeyahay fasku wuu ka duwanaayo wuxuu ahaa yacnii fasan xabashiyan tanna waxa weeye fidadii uunbaa fas looga sameeyey culimadu waxay isku waafajiyeen inay laba kaatun tahayna waa suulowda sida yani alimaam alciraaqi fii alfiyatihi marka uu ku tilmaamay oo laba faraati oo kala duwan inay ahaayeen oo laba xaaladood oo kala duwan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuur qaala xadaanaa mucaadi ibnu hishaam addistiwaai qaala xadaanii abi wa hishaam ibnu cabdillaahi addistiwaai can qataadata bni dicaamata asaduusi can anas ibni malikin anahu qaala lamaa araada markuu doonay rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay an yaktuba ila alcajami boqorradii aan carabta ahaynee acaajimta ahaa inuu waxu qoro markuu nebigu doonay qiila lahu waxaa loo yidhi ina alcajama acjamtu nimankan aan carabta ahaynee laa yaqbaluuna ma aqbalaan ilaa kitaaban ay maktuuban yacni mid la qoray oo calayhi khaatamun moori iyo tiimbar uu saaran yahay mooye wax kale ma aqbalaan warqad la soo qoray oo aan shaabaysnayn ma aqbalaan boqoradu fastanaca wuxuu samaystay nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh khaataman faraati buu samaystay yacni markaa uu wax ku shaambadayso anas ibnu maalik wuxuu leeyay fakaannii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa bayaadi kafihi yacnii ilaa bayaadihi caddaantiisa marfaraatiga u caddaa ee uu ka dhalaalayay fii kafihi gacantiisa markaa uu ka dhalaalayay xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya qamka ah ibnu xibbaanna fii saxiixii wadabraaniyu fi lwsat qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu yaxya xadaana muxamed ibnu cabdillaahi alansaari qaala xadaanii abi cabdulaahi alansaari can humaamata can anas bni maliki annahu qaala hal qoys baa xadiiska kale warinayo muxamed ibnu cabdilaahi ibnu lmusana ibnu cabdilaahi ibnu anas ibnu malik alansaari wey aabbihiina waa cabdulaahi ibnu musana ibnu anas ibnu malik <clears throat> ibnu umaama sumaama ibnu cabdilaahi ibnu anas ibnu malik alansaari kaana wuxuu ahaa naqshu khaatami rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam yacnii naqshu khaatami rasuuli illahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay faraatigiisa naqshadiisii uu ku nashqadeeyey waxay ahayd muxamadun sadrun sadr waxaa ku qornaa muxamadun baa ku qornaa wa rasuulun sadrun rasuulunna waxay ku qornayd sadrun bay ku qornayd wallaahu lafdigaa lafduljalaalahana sadrun buu ku qornay muxamadu rasuulullaahi baa ku qornayd marka qaabkee u qornayd lafduljalaalaha ugu koreeyey yacni muxamedkaa ku xigay rasuulkaa ku xigay bay culimmadu yidhaahdeen laakiin daliil yani markaa iyo nas ku tusinayaa ma jiro qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana nasr ibnu caliy aljahdami abu camr xadaana nuux ibnu qays can khaalid ibni qaysin can qataadata bni dicaamata saduusi can anas ibni maalikin anas ibni maalik waxaa laga wariyay an nebiy sal اlla alيه wasalam nebigu kataba wuxuu u qoray ilaa kisra wa qaysara wاnajaashiya waa boqoradii kisra boqorkoodiibuu u qoray kisraana waxaa la odhan jiray laqab iyo yanaaniis waxay u ahayd boqor kastoo boqorada furus yacnii markaa ka mida qaysarna boqor kasto boqorada ruum ka mida la jiray najaashina boqor kastoo boqorada yani markaa xabashida ka mida la odhan jiray faqiila lahu waxaa loo yidhi nabiga innahum iyagu laa yaqbaluuna ma aqbalaan kitaaban ay maktuuban warqad la qoray ma aqbalaan ilaa bikhaatamin inay moori iyo tiimbare iyo shaambade ay saaran tahay mooyaan fasaaqa rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu dhalaaliyey yacnii wuxuu samaystay khaataman faraati iyo fargashi buu samaystay isagu ma samayne yacnii amar buu ku bixiyey in loo sameeyo fasaaqa wuxuu dhalaashaday oo wuxuu sameeyey rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi khaataman faraati ayuu samaystay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xalqatuhu wareegiisu inta wareegsane fidatun fida ay tahay wareegiisa qaybtan wareegsane farta la gelinaya fidatun fida ay tahay wanaqasha fiihi wuxuuna ku nashqadeeyey muxamadu rasuululahi sal allau aleh wasalam ayuu ku nashqadeeyey xadiisku waa xadiis saxiixo imaamu muslim baa fii saxiixihi ku kun lix boqol konton iyo qala اlimaamu raximah اllahu tacala xadaana isxaaq bnu mansuur qala xadaana saciid bnu caamir wاlxajaaj bnu minhalin can hamaam bni yaxya alcawdi can ibni jurayjin cabdilmalik bni cabdilcasiis bni jurayj can الsuhriyi can anas bni malikin anas ibni maalik waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu caleyh wasalam nebigu kaana wuxuu idaa dakhala alkhala'a musqusha markuu galo yacnii markuu doonayo idaa araada fii dukhuuli alkhala'a musqusha inuu galo markuu doonayo nasaca wuxuu siibayey khaatamahu faraatigiisa iyo fargashigiisuu siibayey xadiidkani waa daciif bay culimmadu yidhaahdeeno hamaam ibnu yaxya alcawdi baa ku gefay suhri xadiiska macruufka lagu yaqaano waxa weeye nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh itakhada khaataman min warqin uma alqaahu faraati fida ah iyo qalinuu samaystay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kadibna wuu iska tuuray zuhri markaa ninka la yidhaahdo haddii ilaahay ku roya hamaam ibnu yaxya alcawdi baa ku gefayo wuxuu u qaatay markuu musqusha gelayu iska bixin jiray ayuu u qaatay culimada marka in badan oo ka mid ahi way daciifiyeen xadiiskan sheekh naasir wuxuu ku daciifiyey daciifu sunani abi daa'uud raqamka afraad iyo mishkaat lmasaabiix waxaana ugu horeeyey yani markaa eh, bukhaari iyo dara qudni iyo nasaa'i iyo qayrkood baa ugu horeeyey xaafidka iyo xaakim iyo a'immada qayb ka midihiina way xoojiyaan xadiiskan way xoojiyaan imaamu nawowi raximah llahu tacaala majmuuca wuxuu ku yidhahdaa xadiiskan markuu soo maro tirmidi taxsiinkiisana uu keeno wuxuu yidhaahdaa wa taxsiinuhu marduud xadiiskan inuu xasan ka dhigo waa shay lagu radinayo oo lagu celinayo oo marka aan laga yeelayn almihii marka xadiiskani fuqahada muslimiintu waa xadiiska ay u deliishadaan ruuxu hadduu musquul gelayo wixii lafduljalaalaha yacni haddii uu ku yaallo ama xurmo leh sida masaaxiiftii iyo qur-aankii iyo waxyaabaha la midka ah inaan meelaha lala gelin waa xadiiska ay culimadu u daliishadaan warka ku suganna insha allahu tacaala darsigeenna dambe ayaynu ku faahfaahin doonnaa wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab wa billahi towfiiq